bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alslaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo toddobaatanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah man raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala khatam alambiyaai walmursaliin imaam alxulafaa'i waqaa'id ilquri lmuxaajiriin moxamed ibn cabdillaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabih wa atbaacihi waaswaajihi daahiraati ummahaati lmu'miniin wacala ataabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin wabacd shamaa'iluhu calayhi asalaatu wassalaam waa nabiga sifooyinkiisi iyo dhaqankiisi shamaa'ilku waxa weeyaan tilmaamihii akhlaaqiyaadkii rasuulka oo intan dambe wuxuu kaga waramayaa khilqigii iyo khuluqii rasuulka macnaha habku ilaahay u abuura wanaagsanayd xagga muuqaal ahaan iyo jirkiisa iyo akhlaaq ahaan akhlaaqdaasoo laba kuugu qaybin doono mid ilaahay uu ku abuuray iyo mid isagu kasbado uu ku dadaalay labadaba leh allahuma axsin khuluqii kama axsanta khilqi aw khalqi wuxuu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam ilaaha akhlaaqdayda u wanaaji sidaad jidhkayga u wanaajisoo kale marka muuqaal ahaanna ka dadka ugu wanaagsan buu ahaa nabigu akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaanna ka ugu fiican buu ahaa maadaama dhaqankiisu qur'aanka uu turjumay u ahaa kaana khuluquhu qur'aan wainaka lacalaa khuluqin cadiim wuxuu xikmadda looga jeedaa ay tahay in lagu daydo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagaga dayanayaa awsaaftiisa khuluqiga ah ee muktasabka ah ta dhaqanka ah ee isagu ku dhaqmay diinta ilaahay siduu kitaabkuba kuu sheegi doono lagagama dayan karo halku ilaahay u abuuray oo insaanku dhinac marka laga ego waa musayar mid sidii lala doonay ku imanaya wey waa marka laaga xagga abuurka ikhtiyaaru ma leh arrintaa isagu qofna nooca u abuurmayo ikhtiyaarkeeda ma leh ee ilaahay baa taale laakiin qofku ikhtiyaar waxa uu leeyahy dhaqankiisa inuu ama xumeeyo ama wanaajiyo marka taynu nebiga kaga dayanayno waa dhaqan ka wanaagsan calayhi salaatu wasalaam madax allahu subxaanahu marka waxaa kaleynu sii baraarujin lahayn awsaaftan khilqiga ama khuluqiga ah qaybaheedan hore waxa uu ku isticmaalaya ereyo buurbuuran ama macnahoodu adag yahay vocabulariga kuwa la idhaahdo luqada ajinabiga ee u baahan macnaha in la sharxo dadku aanay si caadiya wada garan karin buu ku isticmaalaya waxyaabaha kaa saacidi karee kamid ta inaad cajalada daysato oo mar iyo lababa aad dib udhiib u dhegaysato qalinbeesal markaa adigoo degan iminkana iska dhegaysato waktigaana qalinbeesal ku yaro qorato kitaabka dushiisa intaad cajalada soo iibsato waay ila qolada cajaladaha laftigoodu dee tacab badan baa ka baxee in mararka qaarkood laga saacido wey maalgelinta ay samaynayaan waa maalgelin khayrla runtii iclaamku oo shaygan kutub badan bay dadku nagu canaanteen maxaa loo duubi waayey markii ay arkeen in dib loo akri waayo ama faa'iidada ay lahayd ama awoodba loo waayey marka kolka shaygii la duubo ka duubayaana waa inuu si wanaagsan u duubaa dadka kale intifaacsanayaana waa inay iyaguna iibsadaan siino badiyaan wixii khaladahe lagu arkana la baraarujiyo oo laga soxo ila qofka bani aadamkii waa mucarar lilkhata ka akhriyaya iyo ka dhegaysanaya labaduba way khaldami karaan marka iyadoo khaladkana la saxayo in laga faa'iidaysto weeyo waxyaabahay dacwaddu ku faaftay ka midta waaya manaxa allahu subxaanahu nabiyana sala allahu calayhi wasalam ilaahay nabigeenna wuxuu siiyey manaxa wuxuu siiyey wey nabigeenna min kamaalaati dunya waalaakhira waxyaabaha adduunyada iyo aakhirada ilaahay uu ku dhammaystirayo maa shay buu siiyey ilaahay lam yamnaxhu hayrahu cid kale aanu siinin waxaasoo dadkaasoo minman qablahu aw bacda dadkii ka horreeye ah ama ka dambeeyey dadkii ka horreeye kuwa ka dambeeya nebiga waxaanu ilaahay siinin ayuu ilaahay isaga siiyey sala allahu calayhi wasalam walaabudda waxa lagama maarmaana ah an naatiya laka fii hada albacd baabkan inaanu kuu keenno oo aan kuu qoro binubdatin yasiira taariikh kooban nubdadu waa qadar wey qadar yasiira qadar kooban min maxaasini sifaati oo sifooyinkii waa wanaagsanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka mid a ah, wa axaasini aadaabi iyo aadaabtiisii quruxda badnayd sifooyinkii si fiicnaa iyo adaabtii nabiga quruxda badnayd dar ka mida inaan kuu sheego ayay ila noqotay siirada intii kale kolkan kuu dhameeyey maxaa xikmadda loo keenaya ay tahay ma in nebiga khiyaalka lagu soo xaadiriyo la daawado uun litakuuna laka si ay kuu noqoto namuudajan tusaale tasiiru calayhi aada ku soconayso tusaale tusaale aada ku dayanayso si uu kuu noqdo oo muuqaalkii nebigu markuu ku hor yimaado iyo dhaqankiisi si aada ugu dayato xataa takuuna litakuuna si aad u noqoto calaa qadami nabiyik nebigaaga gomadiisa mid raad guraya macnaha tallaabadii nabiga mid raad guraya calaa qadamku waa gomadii cagsi calaa qadami nabiyik nebigaaga si aad u noqoto mid daba socda oo raad guraya ila qofku ama nebiguu raad guraya ama shaydaan buu raad guraya marka si aad nebiga u raad gurto ood u dabagasho sala allahu calayhi wasalam fatasdaxiqa dabeetana aada u mutaysato alxamda fi dunyaa in adduunyada aada mahad hesho ilaahay agtiisa ummadda agteedana wadukra fi laakhira aakhirana kayd wanaagsan aada la kulanto dukrigu waa kaydka wax ilaahay agtiisa ku kaydsan oo aakhirana helaysa ilahay baa i laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyawma alaakhir qofka ilaahay aakhiro rajaynaya macnaa aakhiro kaydka yaalla wanaagsan iyo raali noqoshaha ilaahay iyo ila ilaahay jannada ku arko qofka rajaynaya kudayasho fiican baa nebiga kugu sugan sidaad ugu dayan kartaa haddii aanad garanayninba dhaqankiisii iyo hadigiisii iyo sifadiisii markaad garanaysunbaad ku dayan kartaa waay ilaahayna wuxuu inagu adoonsaday diinta uu nebi maxamed usoo dhiibay maqal ahaana inaynu uga qaadano muuqaal ahaana inaynu uga qaadano oo uswadu muuqaalkiibay sheegaysa labada siyoodba faclam waxaad ogaatay haddaba intaa hore iyo alaar bay ahayd arshadani allahu wa labadeennaba allaha ina hanuuniye wahadaana lisiraadi sawiy jidka toosanna ilaahay haynagu hagee waxaad ogaataa anna khisaala aljalaali waalkamaal tilmaamaha weynaantiiyo wanaaggu khisaalu jalaal waa jalaalku waa weynaanti kamaalkuna waa waa dhammaystirka insaanku dee dhammaystirkiisu waa dhamaystir aan dhammaystirnayna si uu nisbi u ah fi lbashar bani aadamka kor noqoshadiisii ammaantiisu oo filbashar nawcaani waa laba qaybood waxa qofka bani aadamkaahi uu kuna wanaagsanaan karo kuna weynaan karaa waa laba nooc daruuriyun dunyawiyun midi waa ah iyo ka kaleoo xagga dambe uu ku sheegi doono oo ah muktasabun diiniyun sabarka ku xiga wey ka hore waa daruuriyun diiniyun waa arin eh, daruuriy dunyawiy wax iska eh, adduunye ahaan qofka intuu markuu usoo baxay ilaahay ku abuuray iyo muktasab diini labada ah wax qofka lagu abuuray wuxuu isagu eh, ku dadaalay daruuri dunyawiya ah. shay lagama maarmaanahoo baahidiisa adduunya keentay iqtadatu waxa keentay aljibilla jibiladu waa khilqada abuurka habkuu ilaahay u abuuray baa keentay arrintan wa daruuratu xayaa iyo baahida nolosha baahida nolosha ifka uu ku nool yahay ayaa qofka u keentay xaaladan ama waa dariiqa ilaahay uu ku abuuray taasi waa mid wa muktasabun diini iyo waxuu qofku isagu diinta isagoo ka tala qaadanaya oo diinta dabiqaya oo ku camal falaya shay u kasbaday oo uu ku dadaalay akhlaaqdu waa labadaas mid ilaahay uu kugu abuuray ama duruuftu keentay iyo miduu qofku ku dadaalay oo uu kasbado dhaqankii fiicnaaday oo ikhtiyaarkiisa uu ku doortay waa labadaas wa huwa haddaba kan dambe maa yuxmadu calayhi maa yuxmadu faaciluhu qofka sameeyo kanaa la ammaanaa wa yuqarabu ila allahi zulfa ilaahayna loogu dhawaadaa shayga muktasabka ah ee qofku isagoo ilaahay ku adeecaya uu akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa ku saxo kaa weeye ka qofka laga abaaliyaa ilaahayna loogu dhawaadaa waa qur-aanku uu ku tilmaamaya sibqat allah waman axsanu min allahi sibqa naxnu lahu caabiduun sibqa sibqadu waa gidaarka rinjiga marsan adag ee dube mooyaan haddii gacanta la mariyo ama laga masaxa aan ka fuqay gidaarku waa abuurkii qofka hadduu qalloocan yahay hadduu toosan yahayba sibqaduna waa quruxdii iyo jamaalkii jamaalkiiyo baain iyo daahirba leh sidaa wey diintu markaa qofkii waxay ka dhigaysaa mid toosan oo qurux badan oo way hagaajinaysa laakiin jibriyan rasmiyaadkiisii ma bedelaysa iyo haykalkiisu wuxuu ka samaysa kii dabeecadda xumaa isagoo isku dabeecadsan way qurqurxinu kii dabeecadda wanaagsanaa wanaagunbay dee usii kordhin taana nabigaa sheego markii uu lahaa khiyaarukum khiyaarukum fi ljaahiliyati idaa faqihuu berigii jaahiliga kuwii idinku wanaagsanaa unbaa dee imikana idinku wanaagsan kolkay simqadii ilaha iyo diintii heleen waaya fa ama daruuriy kan isaga qofka noloshu ay bartay ama laguma abuuray famaa laysa lilmari waa waxa aanu qofku kulahayn fiihi ikhtiyaar oo waxaanu qofku dooran karinba qofku ikhtiyaarkuma leh walaa iktisaab mana kasban karo qofku milu maa kaana fi ljibilla milu maa kaana waaba wuxii ahaaday fii jibillatihi calayhi salaatu wasalaam habku ilaahay u abuuray nebiga min kamaali lkhilqa jidhkiisu habku u abuurmaayo dhamayska tirnaayoo kale kaama kasban karo qofku waxyaabuu ilaahay u abuuray nebiga waa waxyaabahan iyo wa jamaali suura iyo quruxdii u lahaa iyo wa quwat alcaql caqligiisoo xoog badnaa wa sixat alfahm iyo fahamkiisoo caafimaad qabay wa fasaxat allisaan iyo codkarnimadiisi wa quwat alxawaasi waalacdaa iyo dareemayaashiisa iyo jidhkiisoo dhamaystirnaa oo aanu nuqsaani ku jirin xawaasuna waa dareemayaasha acdaaduna waa jidhka wactidaali alxarakaat dhaqdhaqaaqiisoo dhamaystirnaa wa sharafi nasr iyo nasabkiisoo wanaagsanaa wa cizati alqawmi iyo qoladiisu awood lahayd wa karami alard iyo dhulka uu deganaayo wanaagsanaa arrimahaasi waa arrimo dee aanu lagaga dayan karin isla markaana isaga qudhiisu ikhtiyaar aanu lahayna ilaahay sidiisa ugu hibeeyu siiye waxaa taa lamid a ah, wayulxaqu bihi waxaa tan la haleeshinayaa lamiduna kaasi waxa uu ahaa ikhtidat ljibila daruurat lxayaa baahida noloshu waxyaabahay keentaa lamid a ah. daruurat lxayaati ilayh wixii ay baahida noloshu u keentay oo ah min alghidaai raasikii la cunayay iyo walnowm hurdadii walmalbas dharkii la xidhanayay walmaskan gurigii loo eenayay walmaal iyo xoolihii waljaah iyo sharaftii arrimahanina waa baahida noloshaa keenaysa nolosha dadkuna iska mid maaha inteeda badan arrimahana nabiga lagama dayan kara calayhi salaatu wasalaam waa waxyaabaha iska dabiiciya dadkuna dee u kala duwan yahay oo masalan min alkidaai wannawm dee cunadii wixii waktigaa la cuni jiray iyo imika way kala duwanaan karaan wixii waktigaa la cuni jirayna laba aqoon baa suuragala laakiin wixii berigaa la cuni jiray un in la cuno laga dayda nebiga oo raashin laga dhigto kan imika beriiskiabaa sidaa iska daynoo timirtii berigaa iyo biyuhun aan cunno maya arrimaha lagama daydo noomka laftiisu awoodda qofka ku xidhan qofku iskuma abuuri karo malbaska laftiisa dharkii berigaa la xidhanaya kan imika waa kala baydi karaa macnaha kayfiyada loo xidhanayay way kala duwan yihin dharku dharkii berigaa iyo dharka imika inaanay iskuba mid noqon baa laga yaabaa maskanka guryaha iyadana waa waxyaabo baahiduun ay keenayso oo dee masaajidkii nebigu siduu dhisnaa amaba dhismihii uu ahaa iyo dee kan waa kala duwanaan karaa macnaha dee duruuftiibaabaa wax badan saamaxayn guryihii uu berigaa dhistay iyo kuwa imika la dhistaa waa kala duwanaan karaa maalki iyo jaahuna waa saas saasoo kale sharaftana ilaahay baa bixiyay iyo maalka arrimahaasina waa baahida noloshu waxyaabahay keenta ama almuktasaba alusrawiya sifooyinka qofku uu kasbanayo aakhirana laga abaalmarinayo nebigana laga dayanayo fasaair alakhlaaqi alcaliya waalaadaabi asharciyati min addiin fasaair alakhlaaq waa akhlaaqda intaa horeynu sheegnay ka hadhay akhlaaqdii alcaliyati sarraysa waalaadaabi asharciya iyo aadaabta shareecadu inagu qurxinayso kuwaa weeye kuwa loo jeedaayo sifaadka muktasabka ah ama sifaadka diinigaa ah, ama ukhrawigaa ah, waa kuwa loo jeedo kuwaasoo ah min addiin qofku diintuu yeelanayo waalcilm aqoonta diineeda uu baranayo waalxilmi dulqaadki waasabri sabirkii washukri maadnaqi waalcadli xaqsoorki wazuhdi yaraysigii adduunyada watawaaduc ilaahay isu yaraynti alcaf dulqaadki alcifa dhowrsoonaanti waaljuud deeqsinimadii washajaaca geesinimadii walxayaa xishoodkii walmuru'a gobanimadii wasamti anshax iyo aamusnaantii wata'adatu walwaqaar iyo deganaanshihii waa laba erayoo isku macnaa alraxma naxariis xusnu ladab adaabta qofkee wanaagsan walmucaashara iyo bulshaawinimada qofka inuu yahay qof bulshaawi ahoo dadka aan ka takoornayn wa akhwaatuhaa iyo sifooyinka kuwa la walaalka ah sifooyinka kale inaan halkan ku dhammayn la walaalka ah wahiya sifooyinkaasina allatii yajmacuhaa xusnu lkhuluq waxaa kusoo koobi kara ereyga ah xusnu lkhuluq akhlaaqda wanaagsan marka akhlaaqda fiicana nebiga laga daynaya waa tan dambe wey oo intaba diintu ina amrayso oo intaba nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam oo intaba qofka muslimkaa laga doonayo faidaa nadarta racaaka allah haddaba marka aad eegto arrimahan racaaka allah allaha ku ilaaliye ilaa khasaali lkamaal ilaa khisaali lkamaal sifooyinka qofka dhammaystiraya ama kor u qaadaya markaad eegto allatii hiya kayru muktasaba ilaa sifaati lkamaal allatii hiya kayru muktasaba sifooyinkaasoo aan ahayn kuwo la kasbanayo wahiya jibila alkhilqa waa abuurka qofka maalan dabeecadda qofka iyo siduu ilaahay u abuuray wajadtahu nabiga waxaad helaysaa calayhi salaatu wasalaam xaa'izan lijamiiciha inuu sifooyinkaa ilaahay qofka uu ku abuuray wanaagsan oo dhan uu koobsaday nebigu qofka bani aadamkaa siduu ilaahay u abuuray fii axsani taqwiim qiimayntii wanaagsanayd unbaabuu isagu koobsaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waana sidan soo socota muxiitan isagoo koobay bishataati maxaasiniha bishataati maxaasiniha shataatku waa waxa kala tagsan wey bishataati maxaasiniha sifooyinkaa kuwooda wanaagsane kala tagsan ilahay nebiga wuu ku ururiyey marka waxa quruxda la idhaahdo waa nebigiyo de cidda ilaahay u egeysiiyo nooceeda dadka qaarkood ba quruxda markay ka doodayaan baa waxay ka odhanayaan quruxdu ma aha wax la isla waafaqsan yahay waa qofkii aragtidii bay ka odhanayaan oo dadka qaarkoodna ka madow baa la qurux badan qaarkoodna ka cad qaarkoodna ka cas qaarkood ka gaaban qaarkood ka dheer ayay ka odhanayaan marka ay wax daliishanayaanna waxay ka odhanayaan reer yurub quruxda saasa u yaqaanaa in la iscaseeyo oo xeebta la isgeliyo cadaanka la iska biiyo afrikaankuna quruxda waxay u yaqaanaa in la iscadeeyo oo dawo la ismariyo oo timaha la jibciyo sida la iska dhigo marka qoladaasina madowgay jecesha kuwana cadaankay jeceliyi falsafad noocaas laakiin dee marka wax had iyo jeer la qaadanayo ee mundalaq la samaysanayo iyo meel laga duulo cidda qiyamka wanaagsan iyo tilmaanta fiican bixinaysay tay intooda lagu adisgareeyo oo laga qaato marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama ilaahay siduu u tilmaamay quruxda ama rasuulkuba siduu tilmaamay ama daliilkuba siduu quruxda uqiimeeyey qofka quruxda badan iyo qofka aan quruxda badnayn halkaasaa laga doonaya nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in nebi yuusuf ilaahay tusiye waqad ucطiya shadru lxusn aw shadru ljamaal nebi yuusuf baa ilaahay tusiye bui laylat alisraa walmicraaj iyadoo ilaahay uu siiye quruxda barhkeed marka caynkuweega ama isweydiin le nebi yuusuf hal kaana rajulan aswada jacda shacr nin madoo tima adag bu ahaa maya dee nin cadoo tima jilecsano qurux badan bu waxaa kaloo nabigu tilmaamay asxaabi qurux badan inuu ilaahay usoo egeysiin jiray malakul jibriil markuu qof caadiya ku imanayo waxyiga saxaabi dixyatulkalbi la odhan jiray oo qurux badnaa oo nin carabun ugu qurux badan ahaabuu malagu isu soo egeysiin jiray waay marka isaga laftiisiina nebigu jamaal badan buu lahaa tilmaamihiisiina waa kuwa soo socda marka iyadoo qof walba siduu ilaahay abuuray ay u qurux badan tahay haddana dee way si kala qurux badan yihiin dadkii sidaa nasku u baanay tahay in laga duulo hebel baa yidhi hebel baa yidhi maahe fa ama suura wa jamaaluha suuradu ilaahay nebiga siiyey iyo quruxdeeda wa tanaasubu acdaa'i iyo xubnihiisa oo isku habaysnaa fii xusniha xagga quruxdooda faqad jaءat alaaaaru صaxiixa xadiidyada saxiixii way soo arooreen wlmashhuura axaadiidta mashhuurka ah alkaiira ee fara badan waa xadiidyo sugan xadiidyo caana xadiidyo badan ayaa waxay kusoo soo arooreen bidalik quruxda nebiga bilannahu sala allahu calayhi wasalam nebiga sifooyinkiisi waa kuwan kaana wuxuu ahaa ashar allown mid midabkiisu oo cadaan iyo casaan casaan iyo cadaan isugu jiro ashara lawn adcaj buu ahaa mid indhihiisa meesha madooba ay aada u madowday oo aanay qaybta madow indhaha may caddayn ama asraq may ahayn sida had iyo jeer codkan galbeedka oo kale laakiin bu-da madoobi bu isha madoobay aad bay u madoobay waxa uu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam anjel anjelkuna waxa weeyaan indhabalac leh waasicul cayni maca xusn ishiisu manay yarayn manay maxaanku dhahdaa qalqalocsanayn waxa uu ahaa anjel mid ishiisu ay iyadoo qurux badan haddana waasic tahay ishiisu ma yarayn way weyneyn ashkal buu ahaa shakal bay lahayd ashkalku waa midabka ciriirka ah ee isku dhex jira macnaha isha qaybta caddi aadna umay sii caddayn casaanna maahayn cimiir bay ahayd adhab alashfaar adhab alashfaar wixii ribo dhaadheeraa qofku haddii mael ee xiribihiisu gaaban yihiin xiribaa ma la fahmaya xiriba afarta xiribood ee ahdaabta la yidhaahda isha ku wareegsan quruxda waxba ka dhigan markay qofka haddii laga mudhiyo dadka qaarkood baaba qurux moolo iska xirabe sunayaashana xira xiribahana xira marka xiribahaasi way dhaadheeraayeen ablaj buu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam mid wejigiisu uu iftiimayo ablaj wjiga wejigaa iftiimaya azaja buu ahaa nebigu azaj mid ay sunnayaasha sunnayaashiisa ayaa ahaa kuwo sida qaansad oo kale ah oan fidsanayna bartankana ku egayn laakiin isha guudkeeda sida qaasada kusoo wada foorara azaj aqnaa buu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam mid sanqaroor dheer waa qasabat lanf sanqaroorkiisu miduu soo dheer yahay buu ahaa oo aan san yarayn aflaj buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid ilka feedhfeedhan oo ilkuu marka ay toosan yihiin isla markaana ay yaro feerfeedhan yihiin way qurux gaara bay leeyihin musharaj bayna athanaaya oo rubaaciyaat dhoolaha iyo foolasha aada dhag isugumay ahayne wuu yaro ilka feedhna mudawar alwaji wejigiisu wuu wareegsanaa sida dayax oo kale kaana mustadiiran wejigiisu waa wareegsanaa macnaha mu ahayn salxanyo dhaadheer oo ilaa xaggaa gelaya iyo foodheere wejigiisu saasuu usoo wareegsanaa waataynu ka warramaynay nin sifooyinka nabiga yidhi waa ku dayanayaa oo timaha intan hore iska xeeray qaar maxaa kugu dhacay baa la yidhi o kaana wejhu rasuulillaahi mustadiiran buui wejigii nabigu u wareegsanaa haya miyaad waa sifooyinkii khilqiga ahaa in laga dayan karaynin waa daalaysaa ila timi iminkaay soo bixi doonaane sidaad yeeli waasic aljabiin waxa uu ahaa jabiinku waa dhabanka dhabankiisu waasici buu ahaa dhaban kala furan oo maaragtay hoosu sii kala daysan buu ahaa qofku marna wuu kuuskuusan yihin dhabanadiisu marna hoos bay usii kala daysan yihin waasic aljabiin kafa lixya wuu garh weynaa garhkaasoo tamla sadra inta laabta soo gaadhaysa noocan garhmalaytana ma ahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam garhorgaclona ma ahayne nin garo weyn buu ahaa marka qolada garhku nebigay ku dayanayaan sala allahu calayhi wasalam kuwa garmalaytuhuna ummado kale ay ku dayanayaan khatar cadiim imikana waxaabay noqotay wax la isku cayo sawaa albab calooshiisu way isku sinayd macnaha calool weyn muu lahayn nin golongolayna mu ahaynoo bog iyo beerku isku dhegeene sawaan bab laabtiisi iyo calooshiisu way sinaayeen cadiima sadr laabta nin laabtiisu ay geedo weyn bu ahaa geedadiis laabta qaybtaa koraa weyneyd laabta cadiima sadr khilqiga ilaahay uu raganimada raggana wuxuu abuuraa marka qofku soo qaangaarayo raggana waxaa sii weynaata qaybta kore dumarkana waxaa sii weynaata qaybta hoose iyo xawdada waa diyaarin ilaahayo kanna waxa loo inuu wax hinjiyo oo wax qaaduu taab galo ayuu ilaahay u diyaarinaya tanna waa warshade in xawdadeeda iyo miskaheedu ay weynaato oo eriyadaa kooban ilmana ku abuurmi kara hadhowna uu ka soo bixi kara ilmuhu eriyada miskaha ayaa ilaahay uusii diyaarinaya qaarkan dambe u ballaarinayo waaya marka cadiima shaaj laaftiisaa weynay cadiima almankibayn garbihiisaa weynaa nabiga bakma alcidaam lafihiisu way buurbuurnaayeen lafaha jirku cabl alcadudayn waadiraacayn waalasaafil marka cabligu waxa uu noqonayaa waa buurnaayeen iyaguna labada cududood cadudaynku waa labada cududood labada diraacna waa labada dhudhun asaafishuna waxa weeyaan muruqyada boodada iyo iyo muruqyada xoogga iyo dhudhubka hoose may dhudhuubnayn laakiin waxa uu ahaa nin xooga buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam labada cududood iyo labada dhudhune gacanta iyo kuwa adimadaba raxba alkafayni waalqadamayn labada kaf waa calaancalaha iyo baabacooyinka qadamaynkuna waa cagaha hoose marka raxbi raxbiguna waa waasac wey calaamcalihiisa iyo cagihiisa hooseba waasac bay ahaayeen may koob koobnayn oo m sacab manuu sacabba yarayn manuu qoobab yarayn nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba waasac buu ahaa saa'il alabraaf xubnihiisu way dhammaystirnaayeen wax iin ah muu lahayn illa-aan iyo gacan la-aan iyo fara la-aan iyo waxaa muu lahayne waxa uu ahaa saail alabraaf ilaahay wuu ka ilaaliyaa ambiyada wax iin ah oo lagu dhaliilo waxiin oo lagu dhaliilo ilaahay wuu ka ilaaliya anwar almutajarid jidhka inta qaybina waa mutajarid jidhka oo waa bilaa dhar qaybina waa malbuus oo dhar bay xidhanta waxaa lagu yaqaanaa jidhka inta dharka xidhanina in midab gooniya ay leedahay oo de had iyo jeer qoraxdii iyo dabayshii iyo uska gebe ka adfuranta qaybtan ina banaanina had iyo jeer midab kale yeelataayo way madoobaataa ila waxa ku dhacaya qoraxdii iyo dhaskii iyobaa ku dhacaya isagu sidaa mu ahayne anwar almutajarid jidhka inta aan maradu saarayn baa u iftiin badnaydba anwar waa nuuraysay almutajarid waa jidhka intaan maro lahayn baaba iftiimi daqiiqa almasruba wuxuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam timihiisa laabta iyo caloosha kuwa dhuudhuuban bay ahaayeen oon aada u badnayn macnaha inshaasha waa ku lahaa laabta iyo caloosha laakiin daqiiq bay ahaayeen waxaan aada u badnayno dhuudhuuban rabcat alqad dherarkiisu dhexdhexaad buu ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam marbuuc laysa biawiil muu ahayn ku dheer albaain oo aada u kala baxsan walal ku gaabanna mu ahayn almuradid oo hoos isugu ceshan labadaas u nabigu calayhi salaatu wasalaam qof sida arielka aada u kala jiidanna mu ahayn aada loo kala jiiday mid sida arielka aada la isugu celiyeyna oo cilaanana mu ahayn waaya wa maca dalik iyadoo taasi haddana jirtu dhexdhexaad ahaa falam yakun mu ahayn nebigu yumaashiihi axadun qof lama mashii jirin mashigu waa socdaalka qof lama socdaali jirin qofkaasoo yunsabu ila duul dherarka loo nisbeeyo la yidhaahdo hebel wuu dheer yahay qof la yidhaahdo hebel wuu dheer yahay ismay raaci jirin ilaa hadday israacaan daalahu nebiguunbaa ka dheeraan jirin sala allahu calayhi wasalam macnaha taasina mucjisooyinkiisunbay ka kamid ahayd in had iyo jeer rag dhaadheer hadduu raacana uu iska leegaan jiray rajul shacar timihiisu dhexdhexaad bay ahaayeen bajilku waa timo iskana feedhan jilicsanna madowna oo aan ahayn kuwo markaa juro ah aan ahaynna nooca hindida oo kale labadaasee udhaxeeya timaha carabtu siday u badan yihiinba waa timaha ugu fiican oo aan ahayn kuwo waaweyn oo sii daysan sida kuwa fardahana ma aha nooca afrikaankana ma ahayn laakiin nooc dhexo oo maaragtay dhuudhuuban oo wanaagsan oo jilicsan ida iftara marka uu ilka caddeeyo daaxikan isagoo qoslaya macnaa iftara ibtasama unbay ka dhiganta ida iftara daaxikan hadduu qoslo iftara waa qoslaya can mili sana albarq hilaaca walacdiisa oo kale sanaagu waa iftiinka barqiguna waa hilaaca marka wuxuuna la moodaya un hilaaca oo kale markuu ilka caddeeyo ilkiisa caddaantooda iyo nuurkooda wa can mili xabbi lkhamaam dhoolka sidiisoo kale ayuu markaana ilka caddayn jiray dhoolka roobka had iyo jeer marka uu do-o waa ka sadcad ama dhool cad oo aada u qurux badan oo isha soo jiidanaya ayaa kacoo istaaga dhoolkaasoo kale ayaa afkiisu afkiisuu noqonaya ilkaha caddaankooda idaa tukulima idaa takallama kolkuu hadlo ru'ya waxaa la arkaya ka nuuri iftiin oo kale yakhruju ka soo baxaya min bayni tanaayaahu sanaayaagu waxa weeyaan foolasha foolasha dhexdooda in nuur ka soo baxayo ayaa la moodayay axsana annaasi cunuqan xagga qoortiisa mid dadka ugu wanaagsan buu ahaa laysa bimubaham nebigu ma ahayn calayhi salaatu wasalaam mid qoortiisu ay aada u buurantay oo sida noocan musaaracada ay isku cufan tahay <laughs> mu ahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam walaa mukalfam mid qoortiisu ay miiqan tahayoo sida noocan bariis cunka ah ay aada u yuuban tahayna mu ahayn waaya mutamaasik albadin albadan mid jidhkiisu isu dhamaystiran yahay buu ahaa jidh isku jooga buu lahaa darballax jidhkiisuna uu adag yahay oo aan in jiljileecsan ahayn waaya qaala albaraau bnu caazib asxaabigaasi waxa uu yidhi maa ra'aytu maan arag min dii limatin sawdaa mid tima madow leh fii xullatin xamraa badlad casna ku taagan axsana ka qurux badan min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ka qurux badan dimadu ilimadu waxa weeyaan timo wanaagsan oo halab ah ayuu lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam si qurux badanna u feedhay markaasuu mararka qaarkood soo labisanayay badlad cimiirahoo xagga casaanka xigta mararka qaarkood mid cagaaran mararka qaarkood mid cad intaba waa xidhay markuu sidaa fiican usoo feedho timihiisaa madow iyo dharkaa cas isku soo baxaya waxaan ahaa waxaan arki jiray bui ka dad ugu ah, xarago badan inuu yahay wa qaala abu hurayrata abu hurayra saaxiibkii nabiga ahoo sifaynayaa wuxuu ihi maa ra'aytu shayan qof maan arag axsana min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ka wanaagsan wax nabiga ka wanaagsan maan arag kaana ashamsa waxaa la moodayay qoraxdu tajrii fii wajhi inay wejigiisa soconayso macnaheedu iftiinka ka baxaya wa idaa daxika marka uu qoslo yatala'la-u fi ljudur waxa uu ka iftiimaya gidaarada sida had iyo jeer iftiinku marka gidaarka lagu qabto reflection uu bixiye uu soo celiyo iftiin kale sidaasuu waxa uu ahaa marka uu qoslo iftiinkaasaa baxay wafii xadiii abi haala ninka la idhaahdo xadiidkiisa waxa ku sugnaa markuu sifaynaya nebiga yatala'lau wajhu wejigiisaa iftiimayay tala'lua alqamari laylata albadr siduu dayaxu iftiimo habeen afar iyo tobnaada wejigiisu cabuus iyo madow muu ahayn laakiin mid qurux badan oo uu iftiimayaabuu ahaa sida habeen dayax afar iyo tobnaadahoo kale wa qaala caliyu sayd cali wuxuu yihi markii nabiga sifaynaya fii aakhiri wasfihi lahu fii aakhiri wasfihi lahu tilmaantii ugu dambaysuu cali ka bixiye waxay ahayd cali baa nabiga sifaynaya man ra'aahu qofka nabiga arka badiihatan sikadiisa qofka sikadiisa ugu soo baxa haabahu wuu ka haybadaysan jirayoo nuurkiisa iyo haybadiisa muu hayn karayn inuu indhaha kusii yuubo qof ma kari karayn waman khaaladahu qofka la dhaqma macrifatan xagga aqoonta qofka la saaxiiba ee mukhaaladadu waa la dhaqan qofka isdhex galaa nebiga wey qofkay wax iskaga darmaanay nebiga isdhex galaan macrifatan xagga aqoonta axabahu wuu jeclan wuu jeclaanaya qof ay isdhex galeen oo nacayba ma jirin hadday tahay xaasaskiisa shaqaalihiisa iyo asxaabtiisa intaba yaquulu naacitu naacit nactigu waa sifada sifadiiyo nactigaa isku mid a ah. yaquulu waxa uu leeyahay buuhi naacithu raggii nebiga inoo sifaynaya waxay idhaahdeen lam ara qablahu isagoo hore isagoo kale maan arag walaa bacdahu dabadiina milahu isagoo kale maan arag sala allahu calayhi wasalam intaas waa habku ilaahay abuurayo dee isaga oo u gartay maadaamuu yahay insaan musharafa ah oo khalqiga ugu fadli badan habkaasu ilahay u abuuray wa amaa nadaafatu jismihi jidhkiisa nadaafaduu lahaa iyo wadiibu riixi urtiisii udgoonayd iyo calaqi iyo udgoonkiisii caraquna waa dhididka iyo calaqihi dhididkiisii udgoonaa iyo wanasaahatihi hufnaantii uu nebigu ka hufnaa can ilaqdaar wasakda ah. wixii wasakoo dhan siduu isaga ilaalinayay iyo wa cawraati ljasad jidhka cawradiisa siduu isaga ilaalinayay macnaha wax alla waxaa jidhka ceebta ku ah oo dhan siduu isaga ilaalinayana waa sidan soo socota oo waxa uu ahaa awliyada ilaahay ayuu hormuud u ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam awliyadaasoo ah mu'miniinta iyo malaa'igta iyo ambiyada intaba isugu jirtaa awliyada ilaahayna waxay caan ku yihiin quruxda iyo udgoonka iyo nadaafadda laakiin ma aha kuwo loo nisbeeyo raamo iyo qurmuun iyo nadaafad la-aan iyo cibaado la-aan iyo madow waxaa awliyadu ma laha waxaa haddaad aragta nooc leh shaydaan baa ka dhex guuxaya qarqmuunkiisana ku raacaysanaya marka rasuulku sala allahu calay wasalam isagoo hormuudka awliyada ah sifooyinkiisa awliyadu ay kaga dayanaysaa waa sidan waxaa caan ku ahaa udgoonka nadaafadda asturnaanta xishoodka xaragada intaaba caan buu ku ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam fa kaana wuxuu ahaa qad khasahu allahu tacaala ilaahay baa wuxuu ku gooni yeelay fii dalika arrimaha ah bikhasaa'is arrimo ku gooniya ah. lam tuujad fii kayri oo aan dadka kale laga helin dadka kale inay kaga daydaan mooyaane khasaa'is bay u ahayd arrimo isaga u gaarahoo lagu gaadhin uma tamamaha macnaha khasaa'iskaasi marka hore waa qaar ilaahay uu ku abuuray uma iyadoo in ku ilaahay uu ku abuuray kadib haddana tamamaha binadaafati sharci sharciga nadaafadiisana ilaahay ugu dhamaystiray oo marka horeba iyadoo ilaahay wanaajiyey ayaa quruxdii sharciga iyo sibqadiisii wanaagsanaydna uu sii qaatay nebigu markaasay taasina sii qurxisay tii ilaahay uu ku abuuray wuxuu ku dhamaystiray binadaafati sharci nadaafadii shareecadda diintu waa diinu nadaafa qaala calayhi salaatu wasalaam buniya diinu cala nadaafa afarkaasoo takriijkiisa aanu samaynin waxau ihi diinta waxaa lagu dhisay nadaafadda wacaslm calaa xadiidkii saxiix ahaa uhi adahuuru shabru liimaan ina allaha yuxibu tawaabiina wayuxibu lmutaahiriin ayaa aayaduna leedahay ilaahay uu ku jeclaada dahaarada qofka baatinka iyo tadaahirkaba diintana nadaafadu waaba barhkeed dahuuru shabru liimaan wa qaala anas anas oo toban sano shaqaalihiisa ahaabaa wuxuu yidhi maa shamimtu maan urinin cambaran raalka cambarka la idhaahdo ee udgoon qadu weligayba walaa miskan cadarka miskiga la idhaahdona maan urinin walaa shay-an wax udgoonna maan urinin adyaba ka udgooni badan min riixi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga dhididkiisa dhididkiisa iyo riixdiisiiyo urta ka soo baxay way udgoonay halka lagu yaqaano qofka bani aadamka ah dhidid ah kaarboon jirkiisa uu soo tufayo iyo dheeraad uu soo saaray oo ka ura qofka bani aadamka ah isaga ilaahay dhinaca kale ugu dhigay gudgoon bay noqotay lidaalik baa saxaabiyadaha dumarkii saxaabiyaadka mid ka mid oo maalin casuunto gurigeeda uu yaro jiibsaday oo uu dhiriday waxay qaadatay malqaacad dabeedna dhiridkiisii bay nebiga urursatay quraaradii yarayd ee cadarka ayay ku shubatay kadib markuu kusoo toosayna xikmadii bay u inay jaaniski ka faa'iideynayso waaya waa mucjisaadkunbay ka midta wacan jaabir ibni samurata waxaa laga wariyay annahu calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed baa masaxa khadahu dhabankuu ninkan ka masaxay dadka ku buka iyo ku nool iyo kuwuu la saaxiib yahay iyo kuwuu soo dhawaynayaba madaxuu u salaaxayay wejiguu ka taabanayay dhabarkuu taabanayay si uu qofka ugu muujiyo inuu ka ag dhow yahay markaa wuxuu ihi jaabir dhabankuu nebigu iga taabtay fawajadtu waxaan helay liyadihi gacantiisa bardan qabow gacan kululoo wax ka karayaan ma ahayne gacan qabow buu imariyo naxariisi kasoo soo busaacaysa wa riixan udgoonna waan ka helay gacanti udgoon baan ka helay kaannamaa akhrajahaa waxaabaad moodaysa inuu kasoo saaray min ju'nati cabaar quraarad nin cabar la uu leeyahay cadarlahan cadarka iibiye iyo uusiga iyo dhirta udgoonka ah bahashan yare uu maaragtay uusiga iyo lagu rido wax ku ururiyaa marka hadday maran tahay hadday wax ku jiraanba de way iska udgoon tahay ila waa aruntii udgoonka marka waxaad moodaysay gacantanuu imariyey inuu ka soo saaray quraarad nin cadarla ah tan yara uusiga dumarku ay ku ritaan qufada la idhaahdo taas baa ayuu moodaysa inuu ka soo saaray wa qaala kayruhu rag kaloo nebiga arkoo sifaynaya waxay idhaahdeen masahaa bitiibin ama cadar ha ku taabto aw lam yamusahaa ama yuu ku taabanin macnaha haddaad isweydiin leeda odhan lahayd waa inanka malaha gacan cadarsan buu mariyey <laughs> waayahay ama ha mariye cadar ama yuu soo marinina sidaasay iskaga udgoonayd waayahay yusaaixu musaafix yusaafixu nebigu wuxuu gacan qaadayay almusaafixa ninka gacan qaada way isgacan qaadi jireen fayadalu wuxuu ahaanayay yowmahu maalintiisaasoo dhan yajidu riixaha urteeda udgoonka gacantunbuu kasii uran jiray qofka nebiga gacan qaada isagoon cadarba marsanin udgoonunbuu gacanta kasii marsan jiray kasii dareemi jiray sida hadiyo jeer qofka gacanta iskaga soo shubo cadar markaad gacan qaado uu cadarkii uga sii uro sidaasuu ahaa yadacu yadahu calaa ra'si sabiy mararka qaarkood buu inan yar gacantiisa ka saarayay nebigu madaxa yadacu yadahu gacantiisa wuxuu dhigayay calaa ra'si sabiy ku yar ayuu madaxa u salaaxayay yararka u jeclaa fa yucrafu yarkaa waa laga garanaya min bayni sibyaan caruurta kale dhexdooda yarkaasi uu ka caan bu ahaa biriixihaa udgoonka oo marka yararkaasi si gaara ayaa udgoonkaasi uga murin jiray isagoo kuweeraba ku dhex jira warawa albukhaariyu fii taariikhihi lkabiir kitaabkiisa taariikhda ah. waa midaan saxiix ahayn oo isagu saxiix iyo daciifba waa yeeshaaye can jaabir wuxuu ka wariyey lam yakun inabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu muu ahayn yamuru fii ariiqi wadda muu maraynin fayatabicuhu axadun dabeedna qof muu dabagelaynin ilaa hadduu wado maroo qof dabagalo curifa waxaa la garanayay annahu salakahu inuu nebigu wadadan maray min dhiibihi udgoonka daraaddeed udgoonkiisa daraaddeed oo cadarka iyo udgoonku markuu aada u badan yahay dee hawada wuu qabsadaa hadduu iminka qofku weydaarto cadar lehe dee sida dumarka aad arkaysa meesha isku shuba baalka isku badiya baa laga yaaba qofkii aanu arkayninba in udgoon unu jidhown oo waxuun qaadaanuun marka rasuulka sal allahu alay slam hadduu wado maro waxaa la garanayay wadadan udgoonka ka kankamaya inuu nebigii ilaahay maray curifa anahu eh, salakahu min diini wa amaa taasina waxay ahayd awsaaftiisii ilaahay uu ku abuuray ee la xidhiidhay xagga nadaafadda waana sidii uu ku sifeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam allah inaga yeela ahlu jannaha ahlu ayuu ku sifeeyey ana rashcahum lmisk dhididkoodu inuu udgoon yahay oo ahlu jannihii de iska tallaabsanaya muuqdu ahaa nebigu marka dhididkoodu ur ma laha iska maydhidu ma baahna laakiin waa udgoon waxyaabaha ilaahay uu ku abuuray ayuu xusayaa sifaatkii abuurka ahaa baynu weli ku dhex jirnaa wa amaa wufuuru caqli caqligiisii waafirka ahaa ee dhamayska tirna haddaynu eegno iyo wa dhakaau lubi caqligiisa oo fariid ahaa lubiguna waa caqliga caqligo aada usoo jeeda weeye dhakaagu iyo wa quwati xawaasi dareemayaashiisoo aada u awood badnaa iyo wa fasaaxatu lisaani iyo codkarnimadiisi wactidaalu xarakaati dhaqdhaqaaqiisoo xoog badnaa wa xusnu shamaa'ili iyo dabeecadihiisoo wanaagsanaa falaa miryata shaki kuma jira haddaba intaa haddaynu ka eegno annahu kaana nebigu wuxuu ahaa acqala annaas dadka ka ugu caqli badan buu ahaa waadkaahum ka wa adkaahum ka ugu dekisane ugu fariidsan buu ahaa waman ta'ammala qofka u fiirsada tadbiirahu qorshayntuu nebigu qorshayn jiray amra bawaatin alkhalq khalqiga arrimahooda qarsoon amra bawaatin alkhalq khalqiga arrimahooda qarsoon siduu u tadbiirin jira u maamuli jiray qofka eega iyo wa dawaahirahum iyo muuqaalkooda siduu u maamuli jiray iyo wa siyaasatahu lilcaamati walkhaas nebigu siduu u hogaamin jiray dadka guud iyo kuwa gaarba ilan dadku qaybina waa caamo waa dad weynaha midna waa khaas oo waa luqad gaarahoo lagula hadlaa bay leeyihiin iyo si gaaraho wax looga dhaadhiciyo inta gaarka ah dabaqada goonida ee kooban ee ka agdhowa isaga maca cajiibi shamaaili dabeecadihiisii cajiibkaha ee wanaagsanaa wa badiici siyari iyo siiradiisii wanaagsanayd fadlan markaas iskaba dhaafto camaa afaadahu min alcilm waxa uu faa'iideeye cilmiya wa qararahu min asharci sharciga maaragtay uu usugay xagga sharciga uu ka helay marka taa lagama yimaado duuna tacalumin saabiq iyadoon wax horeba sii baraninba marka la eego walaa mumaarasatin taqadamat mumaarasadu waa rogrogidda arrimaha iyadoona arrimo hore u sii rogrogay iyo tijaabooyin iyo waa aragnimo hore u soo maray jirin walaa muaalacatin lilkutubi minhu kutubuu soo daalacday iyo kutub maamul iyo kutub siyaasadeed iyo kutub xikmadeed iyo midna isagoo soo daalacan qofka intaasoo dhan eega manaa halkaa waman tamanada siday waman taamana tadbiirahu in saa iyo saa iyo saa iyo saa qofka eegaa lam yamtari ma shakiyayo fii rujxaani caqli caqligiisu inuu raajix ahaa caqligiisa siduu ilaahay u dhamaystiray qofku kama shakiyayo wa huquubi fahmi iyo fahamkiisoo xeel dheeraa liwali badiihatin muuqaalka ugu horeeyaba badaahadda waxa weeye marka waxaasi marka u horeeya la sheego ama marka u horeeya lasoo qaado ayuu garanayaa jawaabta uu ka bixinayo kolkiiba iyo waxa kaga haboon iyo waxa looga jeedo huquub shaygaasi waa annajmu saaqib maadadiisii weeye saaqib waa waxaa xeesha dheer marka wasuquub lfahmi fahmi fahamkiisa oo maaragtay xeel dheeraa liwali badihiya liawali badiha marka u horeysa waxaasi uu soo muuqdo soo muuqdo sida ugu fiicana uu fahmayey kolka la eego ma shakiyayo qofku inuu caqligiisu raajix ahaa kama shakiyayo waaya wakaana calayhi salaatu wasalaam arrimaha ilaahay u gaar u siiyeyba ayuu xusayaa xagga dambena dee kolle mucjisooyinkana way ku jiraane wuxuu nabigu ahaa idaa qaama fi salaati kolkuu salaada u kaco yaraa man khalfahu dadka ka dambeeya wuu arki jiray kamaa yaraa man amaamahu siduu u arkayo dadka ka horeeya oo markuu lahaa asxaabta safka hagaajiya waxaan idinka arkayaa buuhi xaggayga hore ano sii jeedaan xagga dambe idinka arkaya ka safka hagaajiyaiyo ka kale iyo ka meeraysana iyo kasi uun waay wax ka sii yihiin xagga dambeaan idinka arkaya waa waxyaaba ilaahay uu siiyaba fusira qawluhu tacaala aayadda baana macnaha lagu fasiray suuratu shucaraa laba boqol iyo sagaal iyo toban waa akhirkeeda wataqalubaka fi saajidiin wataqalubak ayaa ilaahay u arkaya ilahay waa ku arkaya xiina taquum habeenkii markaad cibaadada ukacayso wataqalubaka fi saajidiin iyo gadgadoonka aad dhex gadgadoomaysa dadka tukanaya taqalub sii jeed iyo soo jeedba dee wuu noolaa inaad sii jeediyo inaad soo jeeddo labadabuu noolaa taqalabtu waan isrogrogay wey kor socod iyo hoosu socodna wuu noolaa marka macnayaasha lagu fasiray buu kamid yahay ayaa macnahaasi uu kamid yahay aayadda lagu fasiray marka dadka la tukanayso ilaahay wuxuu ku arkayaa taqalubkaaga inaad sii jeed iyo soo jeed labadaba wax ku arkayso wa qaalat caaishatu caashi waxay tidhi markay nabigeeda sifaynaysay oo ahaa sawjkeedii kaana calayhi asalaatu wasalaam nebigu waxau ahaa yaraa fi dulmati kudcur wax arki jiray kamaa yaraa fi dawi sida iftiinkaba warku waa tan iminka ciidamada loo sameeyey diiradan ka gudbaysa qulcurka iyo madowga ee saa wax loogu eegayo ama muraayadaha iminkaba ay gashadaan habeenkii ee dabeedna gulcurka wax lagu arkayo marka si caadiya buu iftiin ay isaga ahayd gurcurki wa kaana yacuddu fi thuraya wuxuu tirin jiray ururka axadda cashara najman koob iyo toban xidig inay yihiin buu sheegi jiruu tirin jiray taasoo anagu aanaan arkaynin wey athuraya waa laxaha ama ururka kuwanaynu idhahno cirka ee yaryarka ah ee isku biiray ee isku shiilan ee isku urursan isagu ishiisa aada u dheeraydo war koob iyo toban weeyaa buu odhan sila wuu tirin jir iyagoo isku buran baynu inagu aragnaa wa jaa-at ilakhbaar wararku waxa ay ku soo arooreen waa war jire annahu saraca rukaana ninkan rukaano la yidhaahdo inuu nebigu legday ashadda ahli waqti waxa uu ahaa ninkii ugu maroorsanaa dadkii waktigaa noolaa ugu xoogsanaa xoogsanaabuu ahaa ugu xoogsanaa musaaracada ugu haysa xabad isku tuntay oo rukaano la odhan jiro musaaracada iyo legdanka u haysa oo aan lagaga daba dhufan jirin ama loo bixi jirinba ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u baxay maalin maalmaha ka mid a ah. waaya haddaad ilagadawaan islaami iyo wax saas oo kalaabay ahayd amaba way sharatameen maxaa ad bixinaysaa dee arigaygaasaan bixin doonaa bu arigaa labadaa neefe arigeen wato ayaa iga sharada bui haddaad ilegeto waa intii sharadkaba la xaaraantinimeen baa laga yaaba hadday isu baxeenna wuu ku miisay mar labaad bu ku miisay <laughs> markaasuu laxdii ka qaado kii labaad bu ka qaado markaasuu i ceeb iyo cayr isku kaa dari mayna haddaba eh kol haddaad gacmaha taagtood isdhiibtay kaana adkaana arigaan igina kaxayso waay wadacaahu ila alislaam waa kii islaamka ugu yeedhaya kolkaa ah. waxyaabaha ilaahay uu markaa awood u siiyey baha idin maaragtay jidhkiisa uu quwad lahaa asxaabtu dagaalka sida meelaha ay kari waayaan buu isagu u horseedi jiray maalintii godka la qodaye khandaqoo kale dhagaxaantii adkaaday buu isagu jajabinayey intuu dubaha uqaato ayuu ku firdhiyey Eh, arrimahan maaragtay ragga kama suuroobin baa ka suuroobayay waxay dhacaysay habeen keliya inuu sagaalkiisa dumaraba u galmoodo taasoo qofka bani aadamka ninka ah kuba adag waxyaaba isaga u gaara wa qaala abu hurayra abu hurayra wuxu uhi maa ra'aytu axada qof maan arag asraca min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga ka jaan fudubaa asrac ka jaan fududaa maan arag fii mishyatihi markuu soconayo markuu soconayo waxa uu ahaa nin jaan fudud buu ahaa kaanama alardu waxaa la moodaya dhulkii tudwaa lahu in loo soo duubayo kaanama alardu tudwaa lahu in dhulka loo soo duubayaad moodaysa sida quruxda badana socodka ugu xaragoonayo innaa lanujhidu anfusanaa annagu naftayada waanu daalinayno innaa annagu lanujhidu anfusanaa naftayada waanu daalinaynay buui markaanu soconayno wa huwa kayru muktaris isaguna uma aado yeelayna isagu isma dhibaynina socodka waa iska laafiyoonay annagana naftibaaba naga baxdayoo kadlaanu ku dhowaanay inaanu kadlayno marka waanu ku daba xiiqi jirnay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sifooyinkii nabigu lahaa wey wa fii sifatihi calayhi salaatu wasalaam markay asxaabtu nebiga sife ka bixinayeen waxay sheegeen ana dixkahu kaana tabasuman qosolkiisu qosol nin weyn buu ahaay oo ah dhoolla cadayn kan ciyaala suuqee qahqahada la idhaahdo mu ahayn ee xaafadaha laga soo maqlayo kaasi arrin nin weyn ma ah laakiin kolka uu qoslo qosol farxadi ka muuqato uu dhoolla caddaynayo on ilaa hanguriga iyo hanqalaalka aanu muujinaynin bahay waa adaabta ka muuqanaysa nebiga ida ida iltafata macan hadduu cid jalleeco jalleecadiisu waxay ahayd mid mug leh iltafata macan si wanaagsan buu eegayay laakiin mu ahay sidayna hore usoo marnay mid isha hoosta wax ka xada ama hoosta wax ka khaawisan mu ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam daymaxadka muu aqoonin hadduu meel eegayo si wanaagsan oo dhamaystiran buu eegaya wa idaa mashaa marka uu socdana mashaa wuu soconaya taqallucan isagoo cagta dhulka ka jaraya oo dadka qaarkood marka ay soconayaan ay tallaabsanayaan tallaabo waxa ay qaadaan eh, dhulka uu ka jarayo markaa taqaluc baa la idhaahdaa dadka qaarkoodna cagahay jiidaan cagajiidkana dee ducuf baa ka muuqanaya <laughs> hadduu meel kasawira qofku marayo o cagaha soo jiido war cagaha dhulka ka qaad badanaysa siigada naga daayo si qof hagaagsan usoco soco marka mashaa taqalucan isagoo aan cagaha jidayninoo si mugla buu soconayo kaannamaa yanxadu min sabab waxaa la moodaya meel taaga inuu ka soo daadegayo waxsan geerahoo socodkiisa ugu baahanaya may jirin mar kastuu tallaabsanayo buur iyo bataax meel kastuu marayo socodkiisa waxaa la moodaya inuu meel kasoo daadegayo si xooga buu soconaya macnaha wuxuuna siduu ilaahay u abuuray quwada lahayd ayuunba ay ka sheekeynayaan asxaabtu waaya intaasaynu ka qaadanay caawa oo tilmaamihii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la xidhiidha habka ilaahay u abuuray ee khilqiga ahaa khilqiga weli maynaan gaadhin awsaaftiisii khuluqiga ahayd ee uu ka kasbaday xagga diinta la doonaya in lagaga daydo taasi waa xagga dambe inoogu iman doonta laakiin kuwani waa habku ilaahay u abuuray oo tilmaamaya ambiyada si dadku aanay u saloogin una qawadin ishooduna uga dulboodin ilaahay waxa uu ka dhigayay dad aanay in lahayn oo dhammaystiran oo lagu soo hirto dadku waxa naaqisa ah, way iska necabiyin wixii dhammaystiranna way iska jeceliyin marka si loo jeclaadaabaa ilaahay uga jeeday saasaanay asxaabta u sifeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam